بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا kitaabka meelihii ugu dambeeyey aan anwaacuu ishaaraad unuu ku kaaftoomayo khaasatanna waa siduu xaafid ibnu xajar nusatu nadar yeelay oo cilmiga xadiidka qaybihiisa adee dhammaanba kutub gaara loo dejiyey taas baynu bal markaa uu khaatimadana kaba dhigay waxaan markaas soo aragnay iyada anwaacda xagga marka la eego dabaqaadkii ruwaadda iyo axwaashoodii tacdiil iyo jarxiba iyo alfaadihii jarxiga iyo tacdiilka iyo asmaada aan dee kunyo iyo la qabiya markaa waxba aani la socon iyadoo dee taa mujaradkaba ah iyo kutubtii kala duwanayd ee loo dejiyey markaa wuxuu ihi filkuna halkanna waa kunyooyinkii kunyadna waa wixii ku bilaabma ama ab ama um kuba bilaabma taas baa kunyo lagu magacaabaa waxaa la arkaana mualafaadka ku khaasa uun kunyooyinka wax yaryar iyo wax roonroonba inay dee kolley casharaadba gaadheen oo kolley soddon way ka badan yihiinba ee wax la hayiyo waxaan laba hayinba sheekhuna anwaac fara badan buu halkan dee isagoo ishaaraya oo kunyadu qaybaha ay ku timaado inta badanna taaliifaad ay ku khaas yeeleen ayuu inoo sheegayaa wuxuu uhi walkuna waxay raacsan tahay oo min al anwaacidi anwaacdi xadiidka waxaa kaba mida ah, alkunaa kunyooyinkii bianwacihaa noocyadeedii kala duwan maca anwaacihaa weeye iyadoo anwaacdeedii kala duwanaydba ee kuba sugan oo wadata wahiya alaaata cashara anwaacda kunyooyinku waa saddex iyo toban alawalu ka hore waa nooca koobaad man ismuhu kunyatu mislo koobadna wayna siin doonaa <clears throat> waa ruuxa magaciisu uu yahay kunyadiisa walaysa lahu kunyatun ukhraa kunyo kale aan lahayn oo ka koobaad waxa weeye ruuxu magac kaleba ma lahe magaciisii wuxuu ku yimi sidaa ku yimi magac kaluu leeyahayna maba jirto kunyo labaaduu leeyahayna maba jirto kaas baa iyada ki koobaad ah wadaalika ka abi bilaalin alashcariyi abi bilaalin alashcari weeye ninka abu bilaal ashcari kollay nasabka ayuu ku galaaye nisbadu abu muusa alashcari kuba gelaya abi bilaal waa kunyo laakiin magac kaloo loo bixiyey baan jirinba isaga naftiisaa laga soo naqliyey magacaygu waa kunyadaydan marka kunyo kalena ma laha magac gaarana ma laha abu bilaal in alashcari aw lahu kunyatun waa tii koobaad unbaa aman ismu kunyatu horta magaciisii waa kunyadiisan unbaa u magaca laakiin iyagu kala qaadayoo ku aan kunyo labaadba lahayn oo kunyoba aan lahayne magaciisaasi uu kunyo dee maama kunyadiisaasi ay magac u tahay kunyana aan lahayn mithaalkii abubilaal ashcari buu kaba dhigay aw amase lahu kunyatun kunyo labaad baa u sugnaatay waa kan waa kunyadan laakiin kuyana uu leeyahy kale wadalika ka abi bakr bni moxamed ibni camr bni xasmin waa nin hiqaadii ruwaadda kaba mida taabiciintii yaryaraydna ah madiinana dadkeedii ah waa nin ansaareh qaadina madiine kaba noqday abubakr ibni moxamed baa la ydhaa kolley kutubta lixda aan riwaayo ku leeya se inankiisa cabdulaahi bni abibakrinoo isku dabaqo yihiinba uu kutubta lixdaaba riwaayo ugu leeyay labadooduba marka abubakrin imika de waa kunyo laakiin waa magaciisii kan baa u magaco markii uu dhashay waynagaba waata dadka dee abubakrin walow abubakrin saaxibu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam aanay magac u ahaynee kunyadiisa ahayd magaciisa cabdulaahi baa la odhanayay laakiin waa kunyo haalib u noqotay isaga se inagaba waatan dad abubakrin in loo bixiya ay jirto markaa magaciisii hore loo bixiyeyba abubakrin buu ahaa markaa kunyadan ayaa magacu u ah laakiin kunyo kaleu leeyo yukna aydan abaa muxamadin waxaa kaloo lagu kunyoodaa abaa muxamed oo ismigiisna waa abubakrin kunyadiisuna waa abu muxamed ki hore intanu kaga duwanyo kii hore kunyo kale ma lahayn ahaani nooca labaad man curifa bikunyati waa ka kunyadiisan loo yaqaano taas oo kunyadiisii ayuu macruuf ku yahay waanu naqaanaa laakiin walam naqif maynaan arag iskumaynaan taagin cala smi kii hore wuxuu kaga duunaanayaa kaa waxaan ognahay inaanu magaca lahayn bee magaciisa uu kunyadan uun yahay magac kale aanu lahayn noocan labaad maxay tahay ninkan kunyadiisa waanu naqaanaa uu kuba shuhroobay laakiin ma garanayno magaciisiioo ma magac sa qoladii hore kunyadan unbaaba u magaca oo mise magac kaloon laynoos aynaan ina soo gaadhin buu leeyahy taa ma kala garanayno muxuu yidhi walam naqif calaa ismihi oo falam nadri aanaan garanaynaan garanahayn hal ismuhu magaciisu kunyatuhu ma kunyadiisanuunbaa kalawalisa noocii hore awlaa mise waa ka duwan yahayo dee magac buu leeyahay laakiin magacii waa ina soo gaadhinuun macnaha waxa weeye kunyadiisaan u naqaanaa taasuu mashhuur ku yahay laakiin inuu magac leeyahay oo ay tani kunyo uun tahay iyo inuu magaciisuba kunyadan yahay sida qolada hore ma kala garanayno awlaa dabadeedna calaamadii istifaamka iska qoranaysaan waa calaamadii istifaamke falam nadri hal ismuhu kunyatuhu kalawali aw laa wadalika kaabi shaybata alkhudriyi min asaxaabati weeye waa nin abushayba laydhaa abu saciid alkhudri bay walaalo ahaayeen taas baaba la yidhaa balwaase dee kutubta qaarkood kuba sugan inay isaga walaalo ahaayeen bal ay walaalo ahaayeen waa kutubta qaarkood waxa dhacay weeye waxaana yidhaahanba dee qustandiiniyo dagaaladii markaas waa waqtiyadaa hore qarnigii koobaadba kolay laba goor bay muslimiintu qarnigaa koobaad qustandiiniya isdhaaheen furtay tegeenoo marna ee waxa weeyaanba waxay ahaydba khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan oo mucaawiya hogaaminayey marna mucaawiyat bnu abi sufyaan waqtigiisii caadigii ama khilaafadiisiiba iyadoo inankiisa yaziid baa hogaaminaya markaa dambena oo markaa abu ayuub alansaari uu laba socday halkaasna uu kuba dhintay barh isaguna halkaas ayuu suurkeeda korkii ayuu kuba dhintay bal waxa weeyaan abu saciid alkhudri kolley saasaa kutubta qaarkood dhacday inuu walaalka yahay anugu kolley taas ma jasminayo arinta abu saciidna inuu walaalo lahaa aan qataado ahayn iyo inaanu lahayn baan ii kala cadayn qataatu bnu nucmaan iyo xaggooyo ka walaalo ahaayeen xaafid bnu xajarna hadalkiisa waxaad moodaa iskhilaaf waa ku sugan fadxulbaari indho meelo maruu yidhaaho walaal kaleba ma lahayn qataado uun mooye iyo kaluu yidhaha umusaliid baa hooyo u ahayd oo bal matalan walaalo way lahayd oo kale iyo bal uu hooyo kale adugu bal waxa weeyaan arintiisaan aniga abu saciid inuu walaal lahaa in kale qataadatu bnu nucmaanu xagga hooye an mooye waana ii kala cadayne sein waayo waxbaan marka la eego se abushayba bal waa saxaabi kunyadiisan waan haynaa ta kale waa alkhudriyu waa nisbadiisii kunyadan aan hayne magaciisu ma kunyadanun baaba oo abushayba un baaba magaciisu yahay ise magac kaluu leeyahy taa kala garanay inuu leeya saasu nooca labaad ugaba dhigay ahaaliuka saddexaad man luqiba ruuxii laqab loogaba yeelay weeye bikunyati kunyadiisii laqab looga yeelay kitaabkiisan tadriiburaawi suyuudi markuu noocyadan tirinayay noocyadan badan halka inoogu tirayeena qayb badan kuma sugna muqadimada ibnu salaaxata oo waa dee kolley alfiyadiisu laakiin waa wax ku wada sugan inta badan xaafid ibnu xajar kutubtiisa ayaanu dee cumdadiisa iyo marjiciisa u ahaa oo qaybtan xataa nusatunar meela uu kaba mid tahay haddaba tadriburaawi baan leeyahay markuu noocan sheegayay cibaaradiisu waxay ahayd man luqiba bikunyatin oo halkan damiirka kunyatihi waxa weeyaan ay damiiri noola socdo damiir lama socone man luqiba bikunyatin ruux dee lagu naanays looga dhigay kunyo oo kunyadan iminkaan hayna ab bilaabmaysa bilaabmaysaa maaha kunyadiisiie waa naanays walahu hayruhaa laakiin kunyaka waa cibaaradii halkaas walahu hayruhaa weye man luqiba bikunyatin walahu hayruhaa waana cibaaro ka cagtan waxa weeye macnuu kunya ayuu leeyahy uu kuba shuhuroobay kunyadaasi maaha kunyadiisii caadiga ahayd waa naaneysu baxday waa laqab laakiin kunyo kaleu leeyahay oo muxuu miaalkii kaba dhigay ka abishaykh ibni xayaana waa ninkan imaamka ah xaafidka ah tasaaniifta kala duwan leh abushaykh ibnu xayaano kutubtana aa ku arkaysaan markaa daalacanaysaan rawaahu abushaykh abushaykh baa wariyey marka abushaykhani kunyadiisii maaha waa laqab waa naanays waa kan muxuu idhi ismuhu magaciisu cabdulaahi weeye waxaa la yidhaha cabdulaahi ibnu moxamed ibnu jacfar ibnu xayaan marka xayaankani waa awowgii awowgiisa labaad weeye ama aabbihii awowgii weeyaan cabdulaahi ibnu moxamed ibni jacfar ibni xayaan weeye waa nin reer asbihaan oo xaafidoo axad alaclaam baan leenahay kole saddex boqol iyo sagaal iyo lixankii dhintoo tasaaniif barhkood ayna soo gaadhay leh ninkaas haddaba wuxuu leeyahay magaciisu waa cabdullaahi horta oo kunyadan abusheekh kunyo uma aha wa kunyatu abuu muxamedin kunyadiisana abuu muxamed baa la idhaa wa abusheekhi lafdigan abusheekhee uu kuba shuuroobayna laqabun lahu waa naanays marka waa noocii saddexaad kunyo oo ab ku bilaabmaysa imika ayaa laqab u ah laakiin kunyo kaleu leeya araabicu kii afraad ama nooca afraad saddexiyo tobanka nooc dee waa inan miaalka u dhigtay iyode waan ishaarayna una waan laqabayna waa umuure iska cadoo inta badan aan usii baahnayn in lagu joogtoogsadee man tacadadad kunaahu waa ruux kunyooyinkiisa ay tiroobeen oo waxa weeyaan culimmadu kolley waa ishtibaahiyada imanaya si looga badbaado ayaa waxa weeyaan umuuraha badan ay u tatabuceen kii afraad waa kii kunyo midka badan buu leeyahy qaladka iman karana waxa weeyaan dee ruuxii haddaad kunyo u taqaanay ood kunyo labaad aragto ama kunyo saddexaad aragto waxaabaad u qaadanaysaa nin kale inuu yahay oo shaksi keliyaad u qaadan kartaa jamaacaba haddaba taasna waa say u dabdinayaan culimmadu waa ruux kunyadiisu tacadudo macnaa aktar min kuyuu leey kabni jurayjin waa imaamkii cabdilmalik bn cabdilcasiis ibni jurayjba yukna abaa khaalidin wa abalwaliidi oo imaka abaa khaalidna waa la ydhaa abalwaliidna waa la ydhaa kunyadiisii baa tacaduday waana nin keliya un waxaa iska jirta kuwa qaarkood dee dhowr kunyo laynoo soo naqliya arinta iskhilaaf tahay taa uu keeni doona ee tan wuxuu leeyahy waa leeyahy kunyadanna waa leeyahy kunyadanna waa leeyahy alkhaamisu nooca shanaad man itufiqa cala ismihi waa ruux laysku waafaqay magaciisa magaciisii waa wax laysku waafaqsan yahay wakhtulifa fii kunyatii laakiin kunyadiisa iskhilaaf baa jiro dee min qowl baa kunyadiisii ku sugan wasanafa fiihi noocan dambe waa noocan way alifeeno bacdu lmutaakhiriina culimada dambe iyo mutaakhiriinta barhkood mualaf gaara oy noocaa dadka caynkaasa ku al marka dee mualaf noocan loo alifaya dadkii waxaasi kuba yimaad oo dhan bay tatabucayaan barkood waxay sameeyeen markay dee ninkan soo dhigtaan ay aqwaashii kunyooyinkiisana dhigtaan bay xadiid dariiqiisa ku warinayaan oo xadiid isaguu warinayay soo naqliyaan khaasatan kuwa kunyooyinkee wadaalika ka usaamata bni zaydin alxibi waaba usaamatu bnu zayd alxib waa xibu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam wabnu xibihi taas buu u wadaa alxib bicna almaxbuub weeye waa kii rasuulka ilaahay jeclaa aabbihiina uu jeclaa mawlihiisa qiila waxaa la yidhi usaamat bnu zayd markaa magaciisii waa la isku waafaqsanye waa usaamat bnu zayd khilaaf kama taagna laakiin qiila waxaa la yidhi yuknaa abaa zaydin aw abaa muxamadin aw abaa khaarijata aw abaa cabdilaahi aqwaalun fiihi aqwaalun wey aqwaashaasaa kuba suganoo iskhilaafaa xagga kunyooyadiisa jirta oo intaasoo magaca imaka kunyuu inoo dhigtay ba waa qowl laakiin maaha inuu intaba wada leeye laakiin waa khilaaf dee aqwaal kuba sugan khilaafkaa ku sugan kunyooyinkiisa asaadisuka lixaad cagsigu kan cagsigiisa weeye oo cagsiga muxuu noqonayaa man itufiqa fii kunyatihi wakhtulifa fi ismih imika halkan waa ti un cagsigeedii ka dhig magaciisii baa laisku khilaafsan yahay laakiin kunyadiisii waa kunyo keliyo muxadada oo ah laisku waafaqay wadalika ka abi hurayrata radia allaahu fi smihi aqwaalun kaiiratun magaciisa aqwaal fara badan baa ku sugan saradnahaa fii sharxi musnadi shaaficiyi radia allaahu musnadka imaam shaafici sharxiisan aqwaasha aan kuba tirinay kutubtiisan kale musalaxana markan tadriburaawiye waqtigan mualifin waqti hore weeye uu yaryahay laakiin waa kaa sheegaya koley sharaxa musnad shaafici oo koley dee sharax weyna maan arag horta sharaxiise dee ma weynaanayabaan filaya waxaanu la midin shuruuxda uu kutubtan lixdaaba ah sharxayo waayo lixdan umuhaadka waa sharxay iyo muwadaca maalikoo intaba waa la wada madbaceeyey intaba waa la wada madbaceeyey laakiin sharaxyo badan maaho dee ma hadal badna musnadka imaam axmed naftiisa muu sharxine se gees kale ugaba wareegayo meelhiisa ishkaal kale eeyo taas buu icraabay waa icraab dee axaadiid kala duwanoo cuquud zabarjad baa isna ay ku madbaciyeen cunwaankaas laba mujalad bal markaa waxa weeye saasuu leeyahay haddaba musnadka imaam shaafici sharaxiisa ayaan aqwaashaa laakiin dee tadriib iyo keyrkiiba oo ku soo arooriya aqwaashaa badan aad bay u badan tahay aqwaashu malaasidoomeeya ay barhkood gaadhsiiyaan walow dee ay yidhaahaan waxa u badan waa cabduraxmaan ibnu sakhrin inuu yahay ayaaba u badane waxa weeyaan taas bun xaggan sharaxa musadka shaafici imaam shaafici raximah اllahu tacaala radia allahu canh kitaab dee musnad hoosta dee imaam axmed oo kale musnadkiisaas iyo aimadan masaaniida leh uu isagu ururiyey oo uu isagu qoruu diyaariyey taasi ma jirto waxaa la mida abu xaniifa iyo dee isaguna taas masaaniidan kala duwan uu leeyahay ee musnadka ahayd ee kutubtiisa ku soo aroortay ayay aimada xufaada barhkood ay ururiyeen axaadiida sanadkiisu ku warinaya dee guud ahaanba axaadiida warinaya qaaliban sanadkiisu ku wariya kutubtiisa fiqiga iyo kuwan usuulka iyo dhammaanba saa risaale iyo haddaba axaadiida kutubtiisa kuba timi ayay ururiyeen laakiin xadiidkiisu intaa kuma dhamma aad buu ugaba badan yahay laakiin waa culimmadii reer naysaabuur bacdigood ayaa waxay ururiyeen abulcabaas ilasam wixii marwigiisa ahaa ee isaguna wuxuu rabiic buu wax ka warinayay tilmiidkii shaaficiye ayay ururiyeenoo dee musnadu shaafici markaasi laakiin axaadiistiisu intaa kuma dhamma isaga sharaxiisaas anigaa sheegaya inaan arag madbacadiisana aanan ogeyn koley la arko makhduudaadkiisa qaar waa lahayaaba la la madbaciyan kaleaan ogeyn se laba sharaxoo kalaa jiro ibnulasiirna saaxiib u nihaayana uu sharxay waxaa kaloo sharxay oo afar jus kuba sharxay oo dabcadan hayo imaamkan weynee raafici ee dee muxarirka madhabkaba sia isagii imaam nawowiyo isaguna sharax ayuu leeyahay adigu afar jus lagu madbaceeyey ee imaam shaafici axaadiistiisu intaa kuma dhammaan nidhi gees kalena isaga maaha taaliifkiisii maaha ee ururinta bacd alxufaad naysaburi ama bacd alculamaa ay ururiyeen axaadiidii bal kuba sugnayd kutubtiisa qayb kaba mida haddaba halkaasaan ku basiyuu leeyay abu hurayrana waa taas asaabicu nooca toddobaad man ikhtulifa fi ismihi wa kunyatihi macan markii hore muxuuna soo idhi kii isaga lixaad ciddii laysku waafaqay oo mee kii shanaad baan leeyahay magaciisa kunyadiisana laysku khilaafay kan lixaadna waa cagsi tanna waa maxay hawadiibu isaga goyn magaciisiina waa laysku khilaafsan yihin kunyadiisiina macan iyagoo dhanba oo labadiiba waa layskuma khilaafsan yihi wadalika ka safiinata mowla nabiyi sala allahu calayh wasalam waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mida ah, muwaalidiisii ahayd safiinana laqabkiisii weeye waxaaba laydhaa waqti safar lagu jiro ayuu alaab badanoo dadku lahaa qaadayoo markaasaa naanaysani ay uba baxday safiine wahuwa laqabuu lafdigan safiina waa naanaystiisii ismigiisa waa la isku khilaafay aqwaashuna way badan tahay aad bay u badan tahay intaanu halkan dhigtay maahaba ismuhu saalixun aw mihraanu aw cumayrun aqwaalun aqwaal baa taa kuba sugan weliba intan aada uga badan wakunyatuhu kunyadiisana iyadna waa laysku khilaafsanyahay abu cabdiraxmaan waqiila abulbakhtariye taasna waa layidhi markaa labadiiba khilaaf baa jira laqabkiisi laakiin waa laqabka aan garanayno safiina athaaminu kiis noocii sideedaad man lam yukhtalaf ismi waa ka aan laysku khilaafin magaciisa walaa fii kunyatihi kunyadiisana labadiiba ismigina waa macruuf khilaaf ma jiro kunyadiisna waa macruuf oo khilaaf ma jiro aad bay noocani uba badan yahay oo muxuu ihi kaa'imati almadaahib alarbac madaahibtan afarta imaamyadooda weeye khulafada afarta iyaguba kaba mida iyaguba halkaa magaceena waa macruuf iyo dee rag kala duwan saa dalxa iyo zubayr iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo dadku way badan halkan magaciisina la garanayo oon laysku khilaafsanayn kunyadiisina laysku garanayo sia aimada afarta abu xaniifana waa tan kunyadiisa magaciisaba kaba badan ay jirto shaafici iyo axmed iyo maalik iyo abu cabdilaahi bay dhammaan wada yihiin kunyadoodna waa la garanaya magacyadoodna waa la garanaya hataa socodkii sideedaad man ishtahara bismi duuna kunyati labadiiba macruufa iskaba ahaadeene waa ku isagu ku shuruubay magaciisaoo kunyadiisa dadka qaar baa kunyadooda ku shuruubay sida abu xaniife iyo waxaa dhici karta dalabada cilmiga barhkood haddii la weydiiyo laydha abu xaniife magaciisa inuu ahaa inuu kaba joogsado ama aanu hore u soo saarin laakiin abu xaniifa waa taas tanna waa maxay magaciisiiu mashhuur ku yahay laakiin kunyadiisii umuurahana culimmadu waxay u baxsinayaan dee ruuxii magaciisa unbu laguba yaqaanay ee ama laku shuuroobe meer kunyadiisii ku yimi ruuxii aan xaqiiqadiisa ogeyn laba ruux buu qaadanaya ama waaba dhici karta inuu garanba waayo agtiisa majhuul kuba noqdo umuurahana waa dee waxyaalahaasaa lagaga badbaadayaa wadalika ka dalxata abi muxamedin wazubayr abi cabdiraxmaan dalxatu bnu cubaydilaahi saxaabiga axad alcashara magaciisaynu u naqaanaa dalxa uu kuba shuuroobay kunyadiisu waa abu muxamedin waa ninkii isna caabidka ee saajid la jiray ayaa loogu kunyooday wazubayr zubayrraba weeye ibnulcawaam magaciisanuu kuba shuuroobay kunyadiisu waa maxay waa abuu cabdilaahi cabdilaahi ayaa looguba kunyooday wa zubayr abi cabdilaahi alcaashiru kii tobnaad cagsuu ka cagsigii weeye oo cagsigiisu muxuu noqonayaa man ishtahara bikunyatihi duuna smih wain kaana ismuhu macruufan waayo imaka taneeg kunyadiisu waa macruuf laakiin magaciisuu ku shuuroobay saa dalxa iyo tanna waa taa cagsigiio ismigiisu waa macruufe laakiin muxuu ku shuuroobay kunyadiisa magaciisa saa ugumuu shuuroobin wadaalika ka abiduxaa muslim ibnu subayxin subayxna way abiduxa ninkan laba yidhaawey bal waxaad moodaa horta labada saxiix iyo dee sabiix imaka inta kale sabiix bay noqonaysaa isagaa subeyxa wadmum aban limuslimin abiduxa oo dee halka mutarifki mukhtalifkay ku soo arooriyaan bal abuduxa waa nin taabiciya ee muslim ibnu subeyx baa la yidhaahaa abuduxa kunyadiisaasu mashhuur ku yahay magaciisana waa la yaqaan waa muslim Eh, laakiin kunyadiisan buu mashhuur kuba yahay alxadi casharka koob iyo tobnaad ka koob iyo tobnaad waa noocii hadda koob iyo tobnaad haatan waxyaalahaasna inta badan taaliif jaa jira ma waafaqadkay waafaqday weeye kunyatuhu magaciisa isma abihi magaca abihi waa maxay isaga kunyadan loogu kunyoodiyo magaca abihi baa isku mida ah. ishtibaahna kolkol waa ka yimaadaa وذلika kأbi إسحاaq إbrahim ibn إسحاaq الmadani waaba ninkaas abu isxaaq ibraahim ibn isxaaq almadani kunyadiisu waa abu isxaaq magacii aabihiina waa isxaaq taasba weeye xafidna xajar baa wuxuu nusatu nadar ku yidhaah faa'iidada noocan in la garto waxay tahayba nafyulkhaladi caman nasabahu ilaa abiih haddii ruuxu dee isaga kunyadiisii abu isxaaq baa loo aabihiina waa kan isxaaqa hadduu ruux yidhaah halku akhbarana abu isxaaq ibraahim bnu isxaaq kaba odhan lahaa akhbarana bnu isxaaq uu yidhaaho akhbarana bnu isxaaq uu yidhaaho dee waxaaba dhici karta dadka aan xaqiiqada la socon inay tasxiif u qaataan oo yidhaahaan meeshaa sawaabku wuxuu abu isxaaq in la yidhaah halkan ee ibnu isxaaq may ahayne laakiin dee markaa tan haddaan garanayno qalad in halkaa lagu tiriyo ayaa lagaga badbaadayaa weeyaanoo qaladkii dee ruuxii ibnu isxaaqna yidhi ma qaldaminisna waa hadal sawaaboon kaabi isxaaq ibraahim ibnu isxaaq almadani athaani cashara cagsu kii labiyo tobnaad waa kaa cagsigii oo markaa muxuu noqonayaa labadii un kala bedel man waafaqa ismuhu kunyata abiihi weeye waa ruuxa magaciisu waafaqay aabbihii kunyadiisa u waafaqay wadaalika ka isxaaq bn abi isxaaq asabiiciy isagiibaa isxaaqa abihiina waa isagaaba loogu kunyoodo abu isxaaq asabiic na laba noo macruufo midna imaam yahay abu isxaaq imaam yahay waaba isxaaq ibn abi isxaaq asabiici waa kii hore cagsigeed ahaali casharaka saddexiyo tobnaad man waafaqad kunyatahu kunyata zawji waxay waafaqday weeye kunyadiisu kunyata zawjihii haweenadiisa kunyadeedii laftiga zawjna marka leega mudakar iyo muanas halka waxaad moodaysa horta dee nusatu nadar oo kale zawjatii baa dhacday isagaanu tabaca qaybo badan waxyaalahan u yahay laakiin waxaan leenahay un xagga luqada carbeed ruuxa ninka iyo haweenaydaba labadaba zawj baa laydhaa luqada fasiixa ama fasaaxada badan luqada aada u badan zawj baa labadaba laydhaa macnaa waa dee laba ruuxoo iskuba lamaan ninkana zawj baa laydhaa iyaduna oo dee zawju fulana iyadna zawjuna zawju fulaanin sa imaka halkan inoo taalla qur-aankana luqada mooye wax kale may dhicin marna qur-aanka may dhicin inihii kelimada zawj ay kuba timoo dhan zawja iyadoo ah may dhicin hadday jamac tahayna aswaaj haddii ay mufrad tahay inay uskun anta wasawjuka aljanna bal maalan taasunbaa qur-aanka marraba may dhicin iyadoo axaadiita qaar way soo noqotay waabay zawje ay timi culimmada qaarna waxay dhahan marka dhaxalka la joogayne labadii nasiib way kala duwan yihiin tafriqo daraaddeed bay habboon halkaa in zawja laba yidhaaho sidee aan ishtibaah iyo aanu uba iman markaa barhkood iyagu waxay ku tiriyeen luqa aada u daciifa inay luqadaa kale laakiin bal waxaan leenahay waa luqa jirta uun xadiidka qaarkood kuba timi in ashcaartii carbeed ee hore dee markaas bal dee luq ahaan loo qaadanayeyna barkood waa la hayaa oo way kuba timi zawja sida qowlkaa farasdaqe weyna aladii yascaa liyufsida zawjatii isagoo saasee bal markaa laakiin luqadii badnayd waa tan luqadii fasiixa ahaydna waa tan weeye kunyatu zawji wadaalika ka abi ayuuba fa zawjuhu ummu ayuub oo bal waxa weeye imanka maxay tahay labadii isqabay ayaa isku kunyay noqdeen kollay walad ay dhalay baa labadeeba waladkoodii baa loogu wada kunyooday maxaa amhiladii ka mida ah? waanay badan tahay waana kanlee taaliif baaba noocan jireen abu ayuub alansaari haweenaydiisana maxaa la idhaa umu ayuub alansaari waa saxaabiyad iyaduna waa abidardaai saxaabiga abidardaa wa zawju haweenadiisna umu dardaai laakiin laba dumaruu lahaa midna saxaabiyad ay tahay midna taabiciyeed ay tahay labadaba umudarda baa la odhanaya midna waa umudarda ilkubra oo magaceeda khayro laydhaaho waa saxaabiyad riwaayo sidaasay leedahay makama ogin adugu dee waa hadday jirtana waa wax yar uun midna waa umudarda isuqra oo hujayma la odhanayo waa taabiciyad caalimad ba ahaydoo bal dumarkii taabiciyaadka ahaa kuwii ugu heer sarreeyey cilmi iyo zuhdi kaba mid ahayd ba weeyaanoo suyuudi isagu xaabo kaba dhiga dumarka taabiciyaadkaa ah inay labada ugu heer sarreeya umudarda waana asuqra weeye iyo bintu siriin xabsa bintu siriin ay tahay waa su alfiyadiisa Ah, wabintu sirin waumu darda khayr nisa macrifata wazuhda uu yidhaaho dee barhkood baa camra bintu cabdiraxmaanna halkan way soo gashaa eh, bal waxaan leenahay waa haweeneydaas waa taabiciyad bukhaari baa meel waxa dhacay kitaabu salaadka oo mida ah, kolley abwaabta tashaahudka oo kale <laughs> waxaa dhacay cibaaro ah dee waa in axaadiidta hortay tarjamada wax raacsanoo in wakaana tajlisu jilsata rajul macnaha markay atixiyaadka atixiyaadsanayso ee haweeney umuuraha aqoonteedii loo ictibaariyey se raggay u fadhiisanaysay marka maxaa bukhaari la socday wa kaanat faqiihatan faqiihay hay oo dee ruuxii caalimka ahaa dee koley bal la eegayeyna inuu cilmigiisi iyo wixii soo gaadhay uu ku camalfalayo ficilkiisina kolkol waa kaa ictibaarta yeelanaye bal haweeney caalimaday ahayd faqiihaad bay ahayd oo dee ujeeddadu sidaasna way fadhiisanaysa haddaba waa tayar weeye taasi umudarda isuqra labadiiba umudardaa bay noqotay waraytu hadda laakiin xadiidkii dee aragteene uu salmaan alfarisi soo siyaartay abudardaa uu yimi ee markaa isagoo maqan maqanay tidhi waa maqan yahayoo uu aqalkii uu ku sugayey iyadoo aan dhar hagaagsan xidhnayna uu arkay ama quruxdii iska daysu yihi maxaa dhacay oo tidhi walaalka abu adduunyo dan kama laha habeenkii markay yimaadeen cuntadii ama maalintii uu soo dhigay uu yidhi cunuu yidhi waan soomane cunuu iska diiday habeenkiina markay salaada u kacay kolba uu fadhiisinayay xadiidkaas waa umudarda ilkurbaa taa kuba sugnayd umudarda waayo waqtigii rasuulka ilaahay arrin dhacday weeye maha suqra may soo gaadhina haweeneeda halkaa kuba sugan umudarda waa alkubra waa khayra oo saxaabiyadda waraaaytu waxaan arkay fiiha dan nooc noocan waxaan ku arkay waa noocan imakaanaynee ninkii haweenayd labadoodiiba ay isku kunya noqdeen taaliifan ladiifan taaliif ladiifaan arkoo ciddii aliftay muu sheegine wakhtasartu waama soo gaabiyey buu leeyay inta badan dadaag way dhigayaan markaas axaadiiii dariiqooda ay kuga warinayeen ay sheegayaanoo dee kitaabba iskaba noqonaysa maaha magacyo keliya oo la tirinaya fi lalqaabi walansaab bal anwaacdii maxaa kaba mida ah? waa alqaabtii ansaabtii wاlأlqaabu ay wa min alanwaaci anwaaci culum اlxadiidi alalaab alqaabtibaa ka mida ah. alqaab waa jamcu laqab haddaan kunyada nidhi waa wixii ab ama um ku bilaabma laqabkuna waxa weeye waa waxa laga fahmayo ama demi ama madxi laga fahmayo anaa waa naanaysatan idhaahno ama waxa laga fahmaa dee ammaan ruuxii laba ammaanayo sida magacyadii zaynulcaabidiin iyo wixii laba midka ahaa ama dembi baa laga fahmayaa sida anfunaaqa iyo wixii laba midka ahaa inoo bal matalan kaas baa la qablaba yidhaah dee kollayna axkaamtiisu waxaa kaa mid ah culimmadu markay kutubtan alqaabta joogaanna way dee ka hadlaan meelaha kalena waa taasoo ay kaba hadlaanba eh walaa tanabazu bilalqaabi baana ilaahay yidhi subxaana wa tacaala laqabkan hadduu shakhsigu nacayo karhayuu diidayo in loogu yeedho maaha in laguna sifeeyo maaha haddaanay tacriif loogu baahan taas weeye haddii aanu diidahayn oonu ka cadhoonayn ama aanu diidahayna dee waa wax bannaan in looguba yeedhaa bal haddaba alqaabtii iyo waa asbaabuha asbaabaheedii oo waa sababtii laqabkan keentay kolkolba waxa weeyaan laqabkan wax laga fahmayo laga fahmayo iyo macnaha laga qaadanayo aanu ahayn maqsuudkee sabab kaleba uu leeyahy umuuraha caynkaas ayaa iyadna anwaacdii culumta xadiid ka mida ah kal acmash wاlacraj wاdaali acmashna waa imaamkii sulaymaan ibnu mihiraan acrajna waa cabduraxmaan ibnu humuris dallina waa kan inoo sheegay bal acmash iyo acrajiya waa in ay lahaayeen weeye marka tacriif loo jeedana waa la odhanay laakiin de kale oo tacyiib iyo tacyiir loogaba jeedo wax bannaan ma noqonayso <coughs> ama wadaali buu yidhi waa kii hallowsanaa miyuu hallowsanaa xagga diintiisa miyuu ka hallowsanaa mayhi waa tanuu leeyahay asbaabtii لأنه محل لقب ما لقب معاوية بن عبد الكريم وأن معاوية بن عبد الكريم رينا نيستيو الضال معها كونه ضالا في دينته وأن رواد أن حديث كأنه قبل مده وحضال لو يري لأنه ضل في طريق مكة بري أيو يسقى ودد مكة ده ودد كواسار لغينا يعني أيو اللومي أنبضي مركاسا marka eeg sababtoo la gartaana dee wax kale ayay ay kaa badbaadinaysaa sida daciif nin la yidhaayo oo kale iyo malaa laba nin ama agar min shaksin baaba la yidhaayo daciif dee ruuxii u qaadanay markuu yidhaha fulaan daciif waa ninkii daciifka ahaa arrinkuna maxaa loogu naanaysa waa nin dee itqaan badanba ama dee itqaanba lahaaye waa likownihi waa lidacfi fii jismihi weye daciifu ahaayo tan baa loodhi sa yuunus ulkaduub iyo yuunus saduuq yuunus ulkaduubka waa nin mutqina kan saduuqa yidhaahayna waa si kaleba oo bal taas ay cagsi ugu magacaabeen kaduub idqaankiisii badnaa iyo waxyaalo bal yuunus ulqawina ha mae yunus saduuq ma jeeyo yunus ulqawi isna waa liquwatihi fi lcibaada maha inuu xagga xadiidka uu ku xoog lahaayoo kale kolkol bay markaa daahirkeeda wax ka duwan sababtay u baxday tahay markaa tan buu leeyahay alasbaabaha لأنه ضل في وهذا النوع في هذا وصنف في هذا النوع نوعا iyada aad buu muhim u yahayo de gees kalena waxa weeye ninka hadaad laqabkiisii aragto hadda magaciisii aragto waxa dhici karta hadaan isla aqoon inaad laba nin u kala qaadato umuurahana waxyaalahaasna waa lagaga badbaadaya wasanifa fii hada nooc m wasanafa ismi waa ficil musamee wasanafa way alifeeno fii hada nawci jamaacatun jamaaco culimada ka mida ayaa kutub gaara u dejiyey wadaalika kabniljawsiyi ina jawsiba weye waa imaamkii macruufka ibnuljawsi kitaabkiisaasba wey kitaabkiisa waxaa la yidhaha kan ibnuljawsi kashfu niqaab can ilasmaai walalqaab waa kitaab madbuuc kole waxaan filaya atar min dabca anigu dabcadan hayo ibraahim asamrai nin la yidhaah baa taxqiiqeeda leh waa iska dee inqilaafna waa horta nusqadan aniga soo gashay weeyaane laakiin waa iska dhexdhexaad oo kashfu niqaabi can ilasmaai walalqaab waa madbuuc baan leeyahy waliba waxaan filaya anigu dabco kalena ama dabacaad kalena inay jiraan waa abibakrin shiraazi waa nin axmed ibni cabdiraxmaan ibni axmed la yidhaaho reer shiraasa xaafidna ah afar boqol iyo koob iyo tobankii dhintay wuxuu leeyahay kitaab laydhaa alaqaabu walkuna alalqaabu walkuna iminka kitaabkaa dabcadiisa waruma hayo xaafid sakhaawi baa fatxulmuqiidka ku idhaa huwa fii mujaladin mufiidin kaiirin huwa fii mujaladin mufiidun kaiiru nafci waa mujalad aadna u faa'iido badan buu leeyaho nafcigiisaa badan marka wuxuu ihi sheekhu weliifiyo waxaa ii sugnaaday rag kalena way leeyihiin taaliifun taaliif jaamicun jaamica waa taaliif jaamico dee wixii halkaa hore isagoo ikhtisaarsanayuu ku soo ururiyey oo wajiisun kooban oo musaman lagu magacaabay bikashfi niqaab can ilalqaab kolley halkan kitaabkii kutubta uguba mudnaa baabkan muu sheegin waxaa laga yaaba markaa mayde inaanu xusuusnayn ama aanu markaa aragba dee taas aanu arag waa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala oo kutub kala duwan oo ka horeyso badani ay jireenba yaa kitaab buu leeyahay nushatul albaab fil alqaab laba yidhaaho kitaabku iyadoo muxaqaqa ayaa dee waxa weeyaan ibnu rushdi ama maktabatu rushdi a madbacaysay laba mujaladna waa ku madbacaysan yahay waana kitaabka weliba xagga horena dee fusuulba kaba horeysa axkaamta alqaabta iyo waxyaalo u horeysiiyo bal waxaan leenahay waa kitaabka dee kitaab xaafil oo jaamica ama kutubta horena uu ka wada dambeeye waa kitaab dee wuxoodii kuba sugnaana iyo wuxuu ku kordhinayeyba uu ku ururiyayo nusat albaab fi lalqaab magaca nusat albaab dee haddaad istilaahan taradada ku baadho waa kutub kala duwan baa magacan leh E, laakiin waa markaa alalqaab iyo xaafid ibnu xajar balkaasna waa jiraa oona imika halkan inoogu sheegin marka wuxuu idhi bal alqaabtii halkaasine wuxuu idhi alqaabtii ansaabtii buu istiraacinaye ee culumtii xadiidka waxaa ka mida ah, walansaabu ansaabtii culumtii marka halihiyo ilaa wadani iyada isbadbadashe haddaba nisbadani ma wadanba aw xirfatin ma aw sinaacatin ma farsamo ah kalkhayaadi waaba dee xirfadii wlbazaari koley dabcada daarudiyana bazaaz baa ku sugnayd labaduba way jiraan oo dad kala duwan baana leexe waana xirfado basriguna waa buduurtan iyo waxyaalahaasi waxaweyaan kolkol dee firida iyo xubuubta noqota busuurti bazaar waana kaa iibinaya mataa bazaazna waa dharlihii wey waa kii dharka iibinayo de culimo kala duwanba labada nisbaba kale welibni samcaaniyi wuxuu ihi sheekhu isagoo kutubtii halkan inoo sheegaya ninkaa ina samcaani kale waa usro waa had iyo goor usrooyinka qaarkood oo cilmi iskaga daba tegayoo usar cilmi baa jirta ama buyuut cilmi baydkaa samaamicaduna ama sabcaniintuna ka bay ahaayeen walaa ninkii ugu horeeyey waa reer marwe isagu nin xanafiyulmadhab uu ahaayo isaga awogaya laakiin markii dambe waxa weyaan usro shaaficiyay noqotay usradu ninkan uu inoo sheegayaane waa nin cabdulkariim ibnu muxamed oo koley aabihii muxamed iyo awowgii mansuur waa saaxibu qawaadic oo kale iyo dee ragga aimadabay ahaayeene waa nin xaafidoo weyn aimadaasna dee markaas isay kaba beermay tasaaniif aad u badan oo tarjamadiisa uu ku leeya siyara calami nubala tiradeeda isagoo ibnu najaariya kasoo naqlinaya ku arki kartaan taasna waa leeyahay oo aada u mufiida ah. bal isagoon lixdan gaadhinna waa dhintay malaa rixlo dheerna waa galay oo sheekhadiisu dee <laughs> waxaan filaya inay ciddata alaaf kuba dhowaadeen sheekhadiisi haddaba wuxuu leeyahay fii dalika taaliifun cadiimun taaliif weyn oo fii mujaladaatin buu sheekhu inayidhi kutubta ansaabta kitaabka ugu mudan alansaab unbaa la yidhaha libni samcaani abu sacd cabdulkariim weeye waa ibnu casaakir ninkii rafiiqii saba ah mar kitaabkiisaas horta hore waa loo mda waxaan filaya raggii ugu horeeye u tanabuhayba mustashriqiintii ay ahaayeen ay madbaceeyeen eh. laakiin daa'irat lmacaarif alcuhmaaniya mucalimi ninka caalimkaa la odhanayay intaanu ka soo guurin ayaa isaga iyo rag kalea wada taxqiijiyey oo saddex biyo toban mujalladba waa ku madbacaysay waana kitaab madbuuca filaya dabcadaa horeeye wixii laga taswiiraybe bal kitaabkaasu leeyahy bal waxaan leeyahay waa kitaabka asal u ah kutubta baabkan wa allafa qablahu rushaadiyo nin rushaadi la yidhaahna isaga hortii ayuu alifo cabdullaahi bnu cali bni cabdilaahi la yidhaaho kitaabkiisana iqhtibaas lanwaar والتماس الأزهار في أنصاب الصحابة وروات الآثار وأنا مطبوع لكن ما وينيسا كتاب كيسو كتاب كاسنا واترايو والرشادي وقبه الرئي واختصر وصوق بصدي ابن الأثير ننكي إن أثير رقي ولا لا هاي المؤثر ردي كوان بدها وأنا كان الكامل في التاريخ taariife ibni samcaaniyo taariiftii uu lahaa ibnu samcaani buu soo gaabiyey wazaada calayhi wuxuu ku kordhiyey ashyaaa qaliilatan waxoogaa yar ayuu ku kordhiyey fii kitaabin kitaab samaha uu ku magacaabay allubaab fii taxriir alansaab waana kitaab madbuuca saddex mujalad lagu madbuceeyo mufiid ah waa kitaabkiisaas waqad ikhtasartu suyuudi baa leh waana waqtigaa weli uu yaryahaybaa dee waan soo ikhtisaarsaday wasidtu halkaa daalkiibaa ka dhacay kordhisto wasidtu calayhi waxaan ku siyaadiyey ashyaaa jamma hadda dee isagu akhbaar kala duwan iyo kitaabkaas baa ugu asalsan baan leeyahy kan waxaa laga yaabaa magacyadiiyo kuwa dambe inay tiriyaan nisbada iyo waxaasaa loo nisbeeyey akhbaaro kala duwan baad ka helaysa iyo waxfaidkaa samcaniye ashyaa fara badanoo walam atruk kamaan tegina dabdaha bilxuruuf maaha inaan qalimuun fadxa iyo kordhow iyo hoosdhow aan meel kuba qoree inaan xaraf ku dabdiyo oondhaa markaa almucjama biraai lmuhmala cibaaraadkay isticmaalayeen sidee tasxiifkii looga badbaado wajaa fii mujaladatin ladiif haddana kitaabkii de waa wax magacoo keliya uu ku gaabsanaye mujalad aan weynayn buu kuba yimo yusamaa lagu magacaabo luba lubaab lagu magacaabo markaa waxaan leeyahay alansaabna waa inoo madbacaysan yahay allubaab oo ibnu ahiirna oo saddexa mujaladna waa inoo madbacaysan yahay lubu lubaab oo suyuudina waa madbacaysan yahay intuba waa la madbaceeyey baan leeyahy intuba waa kutub la helayo mutawafira waxaa kaloo marka culumtoodii kaba mida walmansuubu kii loo nisbeeyey ligayri abihi cid aan aabihi ahayn waa ruwaaday kaba mid tahay oo bal ciddii aabbihii dhashay cid aan ahayn loo nisbeeyey taasba oo ama dee tabani xaggii oo kale waaba la deganaayo inankiisiibuu ka dhigto markaasa isaga aabbihii loogu nisbeeyey aabbihii kalena waa leeyahy bal kuwaasna macrifadoodiibaa culumtii xadiidka kaba mida wadaalika kalmiqdaad ibn اlaswad waa saxaabi miqdaad ibn اlaswad muhaajiriintii ka mida wanusiba ila aswadi suuriya nin aswad la yidhaaho reer bani zuura waa rasuulka ilaahay oo dhalay reer bani zora aamina bintu wahaab ay ahayd ayaa loo nisbeeyey oo likownihi tabanaahu inankiisu ka dhigtay isagu reer maka ma ahayn waana markaa maka ayaanu yimi isaga inankiisa ka dhigtay xilfina intuu laba galay wainamaa huwa miqdaad bnu camrin weeye waa ismaaciil ibnu culayata ninkan isaguna kutubta lixdaaba inoogu suganaya imaamka ismaaciil ibnu culaya hiya ummuhu hooyadii weeye waa abuuhu ibraahim aabihii waxaa la yidhaha ibraahim ibnu muqsam adigu soo naqliya xaafid ibnu xajar raximah llahu inaanu jeclayn in lagu yidhaaha ibnu culaya waa diidi jiray bal wuxuu odhan jiray ninka aniga ibnu culaya igu yidhaah waa ixantay markaasaa wuxuu soo naqliyaa xaafid khaasatan nuuse inuu shaafici sidaa daraaddeed uu odhan jiray sheekhadiisii buu ka mid yahe akhbaranaa ismaaciilu alladii yuqaalu lahu bnu culaya isaguu diidaya inuu xaggiisa kaba idhaah laakiin tacriif baa loo baahanaya ismaaciilkani ku yahay ismaaciilkaa la yidhaaho ibnu culaya ayaa noo warramay buu odhan jiray balkaasna kaba mid weeye aw waa nooc kale tani waa an wacdi uun dee marka la eego xagga asmaada kaba imanaysa culimmaduna dhinac kastaba si ay xadiidkii u ilaaliyaan taas bay ruwaadiisiina ay dee jaanib kastoo ishtibaah kaba iman lahaaba ay kaba hadleen ama ay kutub u dejiyeen aw waafaqa amase waxaaba weeye oo culumtoodii kaba mida ku waafaqay ismuhu magaciisu waxa weeyaan shaykhahu wa sheekha sheekhiis iyo sheekhiisa waa maxay waa wax la arkay dee oo kutubtana inooguba sugane raawigii sheekhiisii sheekha sheekhiisii ayaa isku magac noqonaya kolkolna wixii dee magacyadiina ma raacaane saddexdii magacunbaaba imanaya iyaduna waxa weeye waa umuurihii dee iyaguna macaariftooda ayay uba dadaalayay ay u ihtimaameenoo wadaalika ka cimraan alqasiir can cimraana bni abi rajaain alcudaariydi can cimraana bni xusaynin asaxaabiy oo inta cimraan alqasiir iyo waa nin taabiciisna cimraan aburajaa waa nin mukhadrama oo waqtigii rasuulka ilaahayba waa jiraya bal waa islaameen eh, laakiin lamuu kulmin markii dambena aad buu u cumriyey oo dee mala boqol buu iyo saxaabigii cimraan ibni xusein waa saddex cimraano isdabagalo isu wada sheekha isku magac bay noqdeen aw ittafaqa amase uu iswaafaqa ismu raawi ka isaga ka warinaya in raawi canhu ka isaga ka warinaya iyo wa shaykhuhu sheekhiisu ay iswaafaqeen oo waa maxay inbaa imika halkan jira tilmiidkiisii magacii ayuu magaca weeye magacaa tilmiidkiisu wuxuu la yahay magaca sheekhiisa magaca sheekhiisa isaga de waa magac kaleu leeyahy laakiin waa tilmiidkiisii iyo sheekhiisii ayaa isku magaca noqday qaladna markaa waa ka yimaadaa meelaha caynkan oo kale oo muxuu yidhi miaalkii nooga dhigay kalbukhaariyi yarwi can muslimin muslim buu ka wariya yarwi canhu muslimun muslimna uu ka wariya fa shaykhu markaa sheekhiisu muslim ibnu ibraahim alfaraahidi waa nin kutubta lixdaaba kuba sugan oo muslim ibnu ibraahim alfaraahidi laydhaaho laydhaa basre ma dhaafin haddana sheekhadiisu mi bay noqdeen waana ninkaa caalimkaa mu rixlayn maba dhaafin ninqasaabo ah, hilibla'ana u ahaaye bal waa ninkaas imaamkaa ah. waa sheekhiise sheekha bukhaari iyo muslim yabe waraawiican ma abu daauud iyo waraawi canhu ninka isaga wax ka warinayaana muslim bin alxajaaj weeye halkan wuxuu markaa faa'iidadu ay tahay ruuxii hadduu arko muslim can ilbukhaariyi can muslimin de waxaaba ruuxii aan ogeynin isla meesha takraar baa ku sugan takraar ayaa kuba sugan ama isagoo muslim can ilbukhaariyi oga markuu arkay bukhaari can muslim inuu a inqilaab baa dhacay oo kale iyo isdabagedi baa dhacay taa laakiin halkan markuu og yahay taasuu kaga badbaadaya takraar inuu isdhaaho meeshii baa jira oo wuxunbaa soo noqnoqday ama isweydaar iyo inqilaab baa dhacay oo kale xaggii ismigo kii horeynayay baa la dambaysiiyey inuu saa isdhaha lagaga badbaadaya bal kuwaasna ka mid wey walmawaali waxaa kaloo macaariftoodii kaba mida ama culumtii xadiid kaga mid ah, ah. almawaali macrifat lmawaali in mawaalida la garta almawaali jamcu mowlan weeye marka muxuu hi min aclaa waa sare aw asfala xagga hoose xagga sare wuxuu u wadaa sayidkii oo kale ama ninkii muctiqaayo xoreeyeoo kale mowlo waa laydhaa mowla fulaan waa ninkaa ninkii xoreeye abaalkaa weyn u galay asfalna wuxuu u waa addoonkii la xoreeyey isagana mawla fulan waa la idhaayo waa ninkaa hebelu mawlihiisii oo xoreeyey taas baa maqsuudku noqonaya markaasuu ihi biriqi aw ilxilfi baan ujeeda waa addoonnimo ama xilfiga muxuu leeyahay laftigan mawlaa isticmaalaad bay leedahay mawlaa waa la isticmaalaa iyadoo xaggan addoonnimo loo isticmaalayo kii wax xoreeye sayidka ahaayo aclaa iyo kii isagu la xoreeyey labadaba mawlo waa la yidhaahaa waa mid xilfina wayto iyadoonay xorayn jirin ninbaa nin la doogaya la joogayo heshiis buu la gelayaa cahdi bay wadagelayaan inay isu nusreeyaan oo kale taasoo kalena mowlaa fulan waa laydhaha sida dee imanka imaam maalik oo kale qoyskooda reer asbax bay ahaayeen haddana ataymiyiin marka la yidhaaho waa xag xilfi waxa ugaba yimi bal kolkolna arin saddexaad oonu dhigan baa jirto waa islaamnimo haddii nin nin kale uu de islaamnimada intuu ugu yeedhay gacmihiisa kuba islaamay taasna weli xagga islaamka ka yimaada oo mowlaa fulan la yidhaah baa jira sida bukhaari oo kale aljucfiyu waatan aan aragno jucfina waa ninkii nin markaa bukhaara waaliga kaba ahaa oo reerkaa kaba mid ahaa ayaa awowgii bukhaari waxa weeyaan uu gacmihiisa kuba islaamay waa muqiira waa awowgiisa labaad baa gacmihiisa kuba islaamayoo markaasaa qoyskiiba waa taa jucfiye yidhi haddaba kuwaasoo dhan dee inta badanna waxaa lagu ogaadaa waa tansiis mid kasta mawlaa la odhanaya maxaan ku garanaynaa keebaa ah kii alaclaa ama alasfal ama xilfi waa dee bitansiis min ahli ilcilmi waanatay dee markaa iyagana ay jaanibkan uguba cinaayoodeen kuwaasaa kaba mida buu leeyay walikhwat walakhawaat waxaa kaloo macaariftoodii ama culumtii xadiidka kaba mida dee waxaweye garashada macrifatu likhwati walakhawaat dadka walaalaha la garto dadka walaalaha ee ruwaadda kaba mida rag iyo dumarba sababtuna waxa weeye in tan haddaa dadkii wada dhashay aada garato kolkolbaa dad isku magacuun imanaya sida camru bnu dinaar iyo cabdullaahi bnu dinaar marka maxaad kaga badbaadaysaa cid aan walaalahayn inaad walaalo u qaataad kaga badbaadaysaa صنف فيه القدماء weliba raggii hore a noocan kutub u dejiyey ka caliy bn اmadiniy malajus weeye iyo wa musliman muslimba weeyaanoo kutub bay leeyihiin ay halkan kagaba hadleen wa min laiifin noocyada aad u si laiifkee tan kaba mida walaalaha waxaa kaba mida ana alaaatan saddex ow arbacatan afar waqacuu way dhaceen fii isnaadin waaxidin macnaa saddex walaalaa ama afar walaalaa sanad keliya iyagoo kala warinaya ku yimi fa fi lcilali lidaaraaquniyi kitaabka cilashae daaraaquni waxaa kuba sugan min dariiqi hishaam ibni xasaan ninkaa hishaam ibnu xasaan laydhaha hiqadaa dariiqii can moxamed ibni siriina can akhiihi yaxya ibni siriina can akhiihi anas ibni siriina can anas ibni maalikin waa ladaaif kolkol la yidhaaho ay halxidhaalo u soo qaataan ama laqsiyo saddex walaalo wax kala wariyey bal marka ayaa sheegayo arintuna ay tan tahay maxamed ibnu siriin walaalkii yaxya ibnu siriin buu kaba wariyey isna walaalkii anas ibnu siriin buu kaba wariyey anasna yuu ka wariyey anas ibnu maalik oo mowlahoodii ahaa waayo siriin anas ibnu maalik baa mukaatab ahaan ku xoreeyeen ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala labayka xaja xaqan tacabudan wariqa halkaa risqan idintaala wariqan weeye zaadoo dhanba gooya wariqan oo adoonnimo iyo taatoosuma waa dee isagoo xajkiiyo saa yidhi labayk xaqan kolkolna xaqan xaqa tacab xajan waay labayka xajan xaqa tacabudan wariqa xafn xajar baa wuxuu talkhiis alxabiir kuba daaraquni kaba soo naqliyaa inuu mee daaraquni kitaabkiisa cilalbal ikhtilaafka sanadkan ku sugan uu sheegay sanadkiisana waa ku wariya isagoo marfuuca laakiin wuxuu raajax yeelaa inuu mowquufiyo anas mowquufuu kuba yah calaa kulli xaalin saddexdaa isku xiga ayaa inoogu sugane walaalaa wadakara moxamed ibnu daahir ilmaqdisiyi wuxuu sheegayba ana moxamed ibna siriina rawaahu can akhiihi labada canood mid iska masaxo can akhiihi yaxya can akhiihi macbadin can akhiihi anasin oo isagu afar buu kaba dhigay nin waa ka ana alaatatan arbacatan buu dhigay maxamed ibnu daahir afar buu kaba dhigay walaaloo sanadka ku wada suganoo maxamedoo walaalkii yaxye ka warinaya yaxyana walaalkii macbad macbadna walaalkii anas ibnu siriin anaskaasna yuu ka warinaya anas ibnu maalik waadabu sheekhi waalib waadabu sheekhi waxaa kaloo ka mida ah waxyaalihii dee muhimaadkii ama cilmigii xadiidka ama anwaacdii cilmiga xadiidka garashada la garanayo sheekha adabtiisa waa sheekhii wax dhigayay iyo daalibkii aadaabtoodii oo iyadna aad iyo aad u muhim ah wayashtarikaani waayo de adabtii waa shay loo baahan yahay cilmi aan adab lahayna cilmi qiimale maaha cilmi aan adab lahayna qiimo uu leeyahy ma jirte wayashtarikaani waxay labadooda aadaabtii buu inoo tirinayaa labadoodu waxay wadaagsadaan oo waa adaabtii mushtaragga ahayd fii tasxiixi niyati niyadooda inay saxiix yeelaan watadahuri inay ka daahir noqdaan can acraadi dunya adduunyo dheefaheeda oo ujeedadu inay niyadoodii khaalis yeelaan ilaahay daraaddii cilmigan ay kii dhigayay iyo kii baranayayba ay u laba imanayaan inuu waxaanu ku gaadhayaan acraab adduunyo iyo dee waxaa dhaldhalaalkeed taasna qalbigoodii ay kaba dahiraan waayo xadiidkii saxiixa ee abu daa'uud iyo kuba sugnaa waxaweye man tacalama cilman yubtaqaa bihi wajhullaahi laa waxaweya yatacalamahu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid riixa aljanna waa ka ahaa ruuxa cilmi barta oo ah culumtii ilaahay loogu dhowaanayay maaha cilmi adduunyo hadduu baranayo culumtii ilaahay looguma dhowaanayay wuxuu baranayaa wax ama mansib ku gaadhid ama aad magac ku heshid ama aad xoolo ku heshid iyo jaah taas janno ma urinayo taas baaba dee filane inuu waxaa iskaba dayray oo taxsiin alkhuluq iyo dabiicadii oo la fiicinayo waa bal waa wax labadaba laga wada doonayo weeye wayanfaridu sheekhu sheekhu wuxuu la dheeriyu kala gooni yahay daalibkii bian yusmaca inuu xadiidkii iyo cilmigii maqashiiyo dadka baro ama maqashiiyo dee xadiidkiiba idaxtiija ileyh waa cilmiga xadiidka marka loo baahdo ee isaga aanu ku bakhaylina cilmigii isaguna uu gudbiyo wayurshida waana adaabtii iyaduna sheekhe uu hanuuniyo oo cidda u imanaysa ilaa man shaksi huwa isagu awlaa minhu kaba mudan oo macnaha waxaw beledkan uu joogo cid waxaan la weydiinayo ama waxaan looga baahday kaga sii mudani hadday jirto waa nasiixadii ay diintuba ay ahayd bay kaas kaba mitee inuu daalibkii ku hanuun yidhaah fulaan ayaa halkan igagaba mudane u tag oo cilmigaa kaba qaado inuu yidhaaho wayurshida ilaa man huwa awlaa minhu walaa yatruka aanu kaba teginoo ismaca axadin ruux maqashiintii liniyati faasida hadduu dee ruux daalibo u yimaado uu isleeyay ujeedo kale iyo niyo xun buu doonayaa niyadiisu ma hagaagsana taa daraaddeed yaanu xadiidkii odhanin aanu u diidin inuu maqashiiyo waxaa la rajaynayaa inay marka dambe cilmigani uu ku soo dabaale niyo fiicane ciddii u timi xadiidkii ha u sheego waa an yatadahara marka uu xadiidka dhigayo inuu dahaaro qaato si imaam maalikkiiba yeeri jiray wayajlisa biwaqaarin deganaan iyo si degan oo xasilooni kuba sugan tahayna uu fadhiisto walaa yuxadida cilmiga aadaabtiisa kaamidta iyo aanu xadiidkii sheegin qa'iman isagoo taagan inuf walaa cajilan isagoo degdegaya walaa fi ariiqi ariiq iyo wado isagoo maraya ilaa ida dara ilaa dalik intaas dee wax daruura ah oon dee aqbalahayn in la dibdhigo inay kuba timaado mooyee waa in yamsika inuu ka joogsado ayaa iyaduna adaabtii kaba mida sheekha can taxdiidi xadiidka sheegitaankiisii aqrintiisii idaa khashiya hadduu ka cabsadaa taqayura xifdigiisii iyo fahmkiisii inuu isbedelayoo limaradin xanuun aw haramin ama gabow oo kale oo inuu si de xadiidkii dee wixii fahmkiisiiba intuu isbedelay si aan sidii ahaynba uuba sheego hadduu kaba baqdo khalaas oo xadiidkii cibaadadiisa keliya dikriga iyo wardiga ha watee iskaba joojiyo waayo caqida inuu qabto kuntadu waa inuu qabto majlisan waa majlis lilimlaai dee waqtiga qaarkoodna waqtigii xufaadu badnayd aad bay uba badnayd haddana kolba way sii yaraanaysay markay xufaadii yaraatay iyadoo waxaan filayaa ibnu salax iyo wakhtigiisii malaa dabadeedba aan majaalis imla la qaban ba xaafid alciraaqi koley majaalis badan qabtay iyo weladkiisii abu zurca haddana xaafid ibnu xajar baa kun majlisin ka badan yeedhiyey oo kutub mashhuuri ay kaga mid ahayd si adkaar oo kale iyo mar dambena sakhawi iyo suyuudiyabaa waxoogaa waday laakiin markii dambe xufaadda ay inqiraaday waa arin dhammaaday oo mid waa darsigii la dhigayay midna dee waa sheekhoo soo fadhiisanaya oo bal matalan isagii axaadiid ama kitaab ha ku qaydnaato ama yani kuba qaydnaane ayuu korkiisa ka aqriyaya sanadkiisii isagoo sheegaya waana la qoranaya bal majlis imlahaas ah waana dee marka la samaaca heerarkii wax lagu maqliyay halkii ugu sarraysa inuu kaa qabto wayatakida uu samaystan qaadanaa markuu majaalista imlaha mustamliyan isagu mustamliya waa ku ka wuu yeedhinaya isagu waa ninkii dee ahaa aalib alistimlaa waa mubaliq waa kan mustamliga kuga magacaabeen oo yaqidan baraarugsan kolley taas waxa weya waa majlisku hadduu isagu keligii maqashin karayo dhibaato ma lahuma baana laakiin dee sidii raggii xufooda ahayd la arkaya majaalistoodii hadduu majliskii dad badani ay isugu yimaadaan nicmadan weyne ilaahay inoogu nicmeeye mukabiru sawt waxaa arintaad ka hadasho meel fogba lagaa maqlayana dee lama haysan waa codkii unbuu lahaa sheekhina ma gaadhsiin karayn ayaa dee waa nicmo ay ilaahay taa inooguba nicmeeye ayay deeta musamli bay samaynayeen waa ruux isagii waa ka durugsan yahay waa mubaliqoo dadkii kaleu gaadhsiinaya isagaa bilaabaya odhanaya man dakarta raximahullah markuu xadaanaa fulan yidhahna isna uu la odhanaya uu ka daba odhanaya kolkol bay majaalistii waaweynayd dadkii markay bataan ay kumayaal gaadhaan ilaa toddoba mubaliq ay isdaba joogi jireenoo midba daraf uma joogo haddaba taas bayde laakiin maanta wakhtigeennan dee haddii ay timaado maba jirtee waa tan oo mukabiraadkan ilaahay inoogu nicmeeyey ayaa lagaga maarmay yaqidanna wuxuu leeyah waa ninku waa inuu baraarugsanyi nin isba waxaan fahamsan cilmigiina cinaayo u leh fahamsanoo ruux muqafala haddaad kaba dhigto waxaa dhici karta fahamkiiba inuu xumeeyo qoley qisay soo naqliyaan oo kale malaa yaziid ibnu haaruun buu ahaayo dee mustamli ayuu laba yimo deetuu ku yidhi siday dee ayaa mustamligiisa maysi siday odhan jireen buu idhi man dakarta xadiidkiibaa man dakarta raximaka allah ama man xadaak markaasuu yihi xadaanaa bihi ciddatun wuxuu uga jeedaa dee shaksi wax ka badan baa noogu waramay cidda jamaaca noogu waramta ninkii mustamligaa tiimuu fahmin wuxuu qaatay ciduuba nin magacii inuu yahay nin magacii deetuu yihi ciddatu man iyo abaa fulaan ciddahani waa in ayo ti ibnu faqdatik ama ibnu faqatoka taasubu cidahani yahay waa cibaaradu ka cabir marka waxa wey waa nin dee yaqida inuu yahay taasi waa sheekhii daalibkiina waa kan yanfaridu daalibu daalibku wuxuu la gaar noqonaya bian yuwaqira sheekha sheekha inuu xurmeeyo walaa yudjirahu aanu isagii dee waxa weeyaan dajar iyo kana xanaajin oo ama dee aanu isagii wax hadhow ku keenaya dajar iyo taa aanu laba iman wixii dee cafiya uu kaba qaato hadduu arka sheekhi inay taas kuba adagtahay waxba ilxaaxiisa iyo ku celcelintiisa aanu kaba tegin adajar waa dee laa yumilah wayurshida hayrahu hayrkiina inu ku hanuuniyo lima samicahu wixii uu maqlay oo macnaa haddii daalibkii de hadiyo goor waxay yidhaahaan dadka dalabada ee aan toosnayn ayay taasi ku dhacdaayoo doona in dadka kale uu ka qarsado wixii uu samaac ahaaye uu maqlay si uula gaar noqdee haddii aad waxesho ama samaac sheekh ama waxyaalo dadkii kale dalabada ahaa aad u tilmaantid oo taasna uu kuwa hanuuniyo wayurshida hayrahu lima samica walaa yadac aanu ka tegin islayaba hadduu weynaaday ma dadkaan imaka dhex fadhiisan dhallinyarada ah mise waxyaalo kale aduu xishoodun ciyaanu cilmi ama xataa islaya masalada bilow haddaa deesan ama kitaabka ama dadkii ay yidhaahaan lagula yaabo oo markaa xishood uu xishoonayo aw takaburin ama isla weyniyo dee sida hadalkii bukhaarina kuma sugnaayee mujaahid lahaa laa yatacalamu lcilma mustaxyin walaa mutakabir cilmi ma barto ruux xishoonaya iyo ruux isla weyniyo mutakabiri ma barto taasna aan uga tegin wayaktubu uu qoro maa samica wixii uu maqlay taaman weeye tamaaman maaha taaman weeyaan oo isagoo dhan oo waa miim keliya taaman isagoo dhan wada qorto kolley taasna waxaa jirtay kolkol baahi kuba kalifi jirto waxay intikhaab odhan jireen baa jiray doorasha iyo xulasho ninkii waa rixlu ku jira gawadhidan iyo waxaan aan raacayna ma haystaan kutubta buwaag waraaq inoo qoranna maysidan ninkii isaga qoranayo tawaadiis iyo khadkiisiibuu sitaa bal waraaqo u diyaariya inta badan dadka fuqarada ah kolkol baanay jirinba markaasaa markuu sheekhii u yimaadaan rixlana uu gelayo ayay axaadiitii axaadiita isleeyay isaga un mooye meel kale kama helaysid ayuu kitaabkii ka calaamadsanayo intaasunbuu kaba maqlayay kitaabkii baanu markaa wixii ku sugnaa ma wada qoranaya qaybunbuu qoranaya marka wuxuu leeyahy taa hadhow inta kalena waa u baahan karaaye inuu wixii jiray qorto dee inuu bal waxa xaale ay kuba kalifto mooyaane bal taasoo in ama dee in waxa weeyaan raxaalka hadduu wixii wada qortona kutubtiiba ku cuslaanayso degtiisa uu kuba qaadanayoon wadi karahaynba bal umuuro saasa uun mooye waa in wada qoro oo intiaabka iska daaya weye wayactaniya uu cinaayoodo bitaqyiidi taqyiidi wa dabdi waa inuu hagaag u dabdiyo si tasxiif iyo waxaas aanu uguba dhicin xarakadii iyo way daakira bimaxfudi wixii korka ka qabtayna dadkii iyaguna macrifada u helkaayo dalabadii iyo culimadii uu la mudaakaroodo waayo taasi liyarsakha fii diin si uu maskaxdiisa ama fahamkiisa iyo qalbigiisa waxaasi ugu sugnaado xifdi wax u sugan uu noqdo had iyo goor mudaakarada wax laga maarmaane wasinu taxamuli koley saaka waan iska yar waan dhammaynaynaa insha allahu tacaala wasinu taxamuli way taxamulka da'diisa oo waxa weeyaan macnuhuna waa maxay culumtii xadiidka waxaa kaga mida macrifatu sini taxamul waqtiga taxamulka hore aan maalin dhaweyd usoo sheegnay taxamul iyo adaa kale jira labadaba uu dhiganaya taxamulku waa markaad adigu wax warinayso aad xambaarayso da'dee ugu yar ee wax lagu xambaari karaa taasi weeyaan wa waqtuhu binisbati ila samaaci buu leeyahy haddaba waqtiga taxamulku markay xagga maaha adigu inaad daalib tahay ismaamulaya ee maqal aad wax maqashood sheekh fulan maqasho markan taa u eegno atamiisa ruuxu inuu mumayis yahay weeye waa inuu wax kala garanayo tamiisa uma xasilay saas wayaxsulu haaliban tamiisku wuxuu xasilaa biistikmaali khamsi siniina shan sannadood marka la buuxsado ama uu shan sannadood ruuxii u buuxsanto ayaa tamiiskii kolkol waa ka soo horeeyaba wamaa duuna haddaba shan iyo taasay culimmadu ku dabdiyeen guud ahaanbo markaa wixii ka fahuwa xuduurun waa xuduur iyo joogiduun wahum iyagu kalmujmaciina markay dee tamiis ay noqoto ee samaaciisaasi u xasilo waxay iyagu kamci yihiin sidii wax kuwa ku ijmaacsan calaa sixatihi calaa sixati samaac samaacaynu ansaxay balanahay intan kale xuduur iyo sianu yar fahamno kolley dabcadii fiicnayd ee daaru diyaana halkan khada ayaa dhacday teennu ay ka saxan tahaye macnuhu waxa weeyaan ilmuhu markuu tamiis u xasilo majliska had iyo goor caadadoodu majaalista cilmiga dadkii waalidadoodii awliya umuur baa geyn jiray markaa kol haduu tamiis leeyahay kitaabkii la aqriyay ama axaadiistii la aqriyayay dadkii maqlay buu ka mid ahaa waa samaac kolkolbaa markuu wanaado taa loo baahan jiray dee wuxuu lixdan sanadood hortood maqlay oo taasoo kaloon cid kaleba lagaba helayne samaac bay iyada taas ahayd marka haddaba hadduu shan marka waxaa jirtay majliskan oo kale marka lagu kulmo wax dibaaq la yidhaahonu dee noo soo dhigan oo ah waa la qori jiray maalin kastaba dee taas ciddii joogtay bay qorayeen kitaabka meel ka mida ah, ciddii samaaca lahaad baa la qorayey dee barhkoodna aad bay u taxriirsanaayeenoo majliskii fulaan waa la qoray yaa joogay oo kale yaa khiyaab lahaa habsan lahaa hadhow kitaabkiibuu odhanaya waan wariyey oo kale bal <laughs> waxyaalaha yaabka lahaa weliba barhkood ina soo gaadheenoo dabcada hore dee waxa weeyaan sunanulbayhaqi oo xanfirika toddobaad ama ka sideedaad oo kale majliskii ibnu salax markii laga maqlayo kitaabkaas daarulxadiid alashrafiya waxaa qornaa dee ciddii khiyaab lahayd way qornayntay ciddii bal waxa weeyaan bal sheeke markaa iyadoo casharku socdo ayay odhanayaan hebel iyo hebel way sheekaysanayeen waa la qoro kale waxaa dhici karta iduu qorinaya adaba taasay qoro waxaa dhici karta fulaan oo kale fawt buu leeyay amase waxa weye waa u waqtiga <laughs> u loodayay ayaa waa wax inoo sugado hadaba taas hebel waa loloonayey oo kale ama waxbuu qorayey waa ka jeeda casharka oo kale wayno dee waa umuuro ka maqanoo dee ijaaso in loogu kaba mooye samaac ma odhanayo umuro sidaasaa jirtay haddaba dibaaqaas ba waxa weeyaan marka la qorayo hadduu ilmuu shanjiriyo wax ka weyn yahay waxay u qori jireen samica waa dadkii maqluub kaba mid aha haddii laakiin shanjir uu ka yaryahay waa tan uu sheegayo wamaa duunahaa fahuwa xuduuro xadar ay qori jireen oo markaa kutubtan xataa barhkood ay noo soo madbaceeyaan ee ay wixii samaacaadkii ku sugnaa ama ay soo qoraan ayaa barhkood xadara fulaan wa fulaan waxay ka dhigantahay shinjir ma gaadhin markay waxadara fulan wa fulan yidhaahaan waa xuduur markaa ka yar wixii tamiis ay leeyihiin ma xasila meesha jir ka yar xuduur baa loo waa la keenaya majliskii cilmiga way ku darayeen wuxuu odhanayaa ama uxdira ama xadara waay waa la keenay hebel markaa waa shan jir buu ka yari kol hadduu shan jir gaadhana samaac baa loo qorayay intaas buu uga jeedaa imaka halkan cibaaradan ah waxa weeyaan cibaaradan fahuwa xuduurun oo markaa kol haddii dee waqtigaa u gaadhana kalmujmaciina calaa sixati samacaasi waa laga warinaya marka dambe uu weynaado qaala shaikhulislaam waa xaafid ibnu xajar wuxuu ihi walaabudda fii daalika waxa laga maarmaan shaikhulislaam kutubta suyuudi waa xaafid ibnu xajare waxa laga maarmaan ah de kutubtiisa musalaxa eh, min ijaasa iyo xadiidkaba min ijaasati musmici ruuxii isagu musmica waa sheekhii dadka laga maqlayay inuu ijaaso raaciyo de waa ilmo yarba ama taasna kulli ijaasa ay raacdo taasna laga maarmaan weye wabinisbati ila alab taasi waxay ahayd binisbati ila samaac marka maqal un aan eegayno laakiin markay noqoto cilmi alab waa ruux isaga ismaamulayo dalb halkan nusqooyinka qaarkood waxaa dhacday aalib baa dhacay waa dabcade deeradiya nusatu nadarna walasaxu fii sini aalibi baa dhacdo malaa daalibna ay halkan aad ba muhim u tahay xagga marka la eego taasi waa maqal kolkolliga isaga laba keenayay ee eh, markay noqoto inuu isagu cilmigii dalbo da'da ay tahay ku habboon maxay tahay waa an yatahala lidalik inuu ehel u yahay uu dee ay u ehel u yahay dee inuu adala binafsi wayasax waxa ansaxaya taxamulu lkaafiri walfaasiqi kii gaalka ahaa iyo kii faasiqa ahaa inay wax wariyaan idaa addaa hadduu guto bacda islaamihi intuu gaalkii islaamay iyo wa towbatii kii faasiqa toobadkeedna macno waa maxay cadaaladan la shardiya iyo islaamnimadka ugu horeeyo dee waxa weeyaan iyoynu fisqi ka badbaaday shardi uma aha marka hore wax la warinayo majliskii uu iman karaa ruux faasiqi axaadiistii uu maqli karaa laakiin marka laga warinayo ayay shardi tahayoo hadduu wixii uu isagoo faasiqa ah xambaaray ama isagoon muslim ahayn uu wariyo intii uu islaamay ama uu towbad keenay dabadeed waa laga aqbalaya samac waayo shardi maaha taasi wladaeg wasidnu taxamuli buui wladaai wasidnu adaai waa gudashada marka isaga cid kale kaa hore waa isagaa warinaya imika isagiibaa laga warinaya walaa xadda lahu isaga waqti aan idhaahno waa inuu dadaa ku sugan yahay ma jirto ee bal mataa taahala lidaalik markuu aqoon ahaan ehel ugu noqday in isaga wax laga maqlo waa gudbinaya waqaala ibnu khallaadin ina khallaad baa layidhi waa raamhurmusigii kitaabka bilowgiisa baan ku soo marray imaamkii raamhurmusi tii uu kuba shuroobay xasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khallaad awowgii weeye khallaadkani waa saaxib almuxadit alfaasile wuxuu yidhi idaa balaqa alkhamsiina markuu konton gaadho ayay noqonaysaa waxwarintiisii iyo cilmi aqrintiisii walaa yukaru cinda alarbaciin oo waqhtigaa dee waxaweyaan hagaag ruuxu kamaal xaddii gaadhay waa afartan hadduu wakhtigu afartan gaadho uu xaqriyana ama cilmigii gudbiyana lama inkirayo laakiin sheekhu muxuu yidhi dad baa taa ku inkiray isaga oo eh, laakiin sheekhu waa nooc buu ku qaydayo wakhasuu markan konton ama afartan la leeyahay waa in isnaadun looga baahan yahay dee intaa uu intaa ka horeysana waxaa la arkaa isnaadkiisa inaan loo baahno kan waxay ku khaas yeeleen bikayrilbaarici ruuxii mutamayiskaa mutafawiq ahaa baraca yabrucu baraca shakhsu yabrucu burucan haddaan idhahno waa tamayaza watafawaqa fii majaalin min almajaalaat majaal majaalaad ka mida ah ayuu dadka kale kaga mudnaaday haddaba ruuxii aqoonta lahaa ee aqoonta fiican yeeshay ciddii aan ahayn ee sanadun loogaba jeeday ayay taa ku khaas yeeleen almadruubi minhu lagaba doonaya khayrulbaaricu mujarad lisnaadi isnaadun isaga looga jeeday ee aan cilmi saasa iyo aan looga jeedin oo kale waa malbaaricu ruuxa mutamayiskee aqoon iyo fahmo yeeshay falaa iyada da-dan looma shardiyayo ee waa waqti uu ehel noqdo un waqad xadaa maalikun maaliku xadiidka waa sheegay waa nashriyey walahu niyafun wacishruuna sana halkaa wa cishriina uu yidhi cishruuna weeye waayo waa marfuuce walahu niyafun wacishruuna sana isagoo dhowr iyo labaatan jira bal wakhti ka horeysa ayaa axaadiid laga maqlay washuuyuukhu axyaa sheekhadiisna ay nool yihiin wakadalika shaaficiyu shaaficina saasoo ah isagoo yarba axaadii dee cilmiga uu nashrinayay waqad xada ah, marka dee waxaana jirta haddii la idhaho konton oo kale culimo aad u badan bal afartan oo badan oo ta'liif kaba tegay oo indacdaaba gaadhin baa jirta haddii la idhaha konton imaam nawowiyo amtaashiisee lagu samaynaya markaa weeye marka ciddii ehel u ah iyada looma shardaya waa ciddii aan baaric ahaynuun wey suyuudi baa isna iska warramaya wuxuu uhi waqad xadatu bimakata xadiid baan aqriyay oo layga maqlay maka walow cishru mala isagoo soo xajay wali cishruuna sana anoo labaatan jira wacaqadtu waxaan qabtay majlis alimlaa'i yeedhin majliskeed sanata inatayni wa sabciina labiyo toddobaatankii iyo wa amaani mia sideed waxadaa bukhaariyu bukhaarina waa waramayo xadiidka wamaa fii wajhi shacratun iyadoo wejigiisa xabatinoo ka soo baxday gaadh iyo shaarugtooni aanu jirin waa labaatanba ma gaadhin wastamara way daa'imen ku socdeen alculamaau culimmadu calaa daalika arinka wahalu majaran halkaa kasii wad weeye oo macnu waa maxay hadduu amilo dee bukhaari iyo shaafici iyo maalikiyana siiyey arrinkuma joogsan saasuu kuba socday cibaadadan harumajaranna waa calaa hada alminwaal wuxuu idhaahaa kalley kitaabkan waa almisbaax almuniir sheekhanli ayaa wuxuu idhaha luqada ah Eh, macnaha ay mumtadan ilaa hada alwaqti hal mujaran waxa weeyaan waa dee halkaasun ka wad saasuu ku socday isagoo soo gaadhsiisan ilaa hada alwaqti aladii naxnu fiihi wuxuu leeyahay waxaa laga soo qaatay ama ajrartu dayna in la yidhaha ijraartu dayno macnaa waa markaad ruuxii deynka aad ku lahayd aad ku dayso isagoo deynkii baaqi ku ah oonad kana daynba amase ajrartu rumxa waxaan ku xambaaray inuu warankii jiito oo markaad ruuxii warankii inta lagu dhufto aan warankii laga soo goyn ee uu jiidanayoo kale ayaaba imaka lafdigan laga soo qaatay jarantan e eh. macnuu waxa weeye arrinkii waa soconaya ilaa dee waqtigeenanba oo saasuu xaaladu ay kuba socotuun dariiqaas waqad xadatuu bimakata weli cishro saasaa culimmadu iyagoon dee da-daa gaadhin kuna dhoweyn yaryar ayaa markii loo baahday aqoonna ay yeesheen ay cilmiga u nashrinayeen waqad xadatuu bimakata makana anigu xadiid baan kuba aqriyey weli cishruuna sana waxaan qabtay majlis aliblaahi majlis yeedhineed sanata inain wa sabciin waa sanadii tan ka horeysay oo halkan meelahan qorayay iyo wa amaani miatin sideed boqol iyo labayo toddobaatankii weli snataani aw cishruuna sana wa nisfan oo labayo labaatan jir iyo badha ayaan majlis imlaba aan qabtay wa kitaabat alxadiidi waxyaalaha kale iyaduna meeshan muhimka ah ama culumtooda de inagu kutub qoran baaban haysanaa nicmada alxamdu walow haddana anaynaan dadaalkeed iyo xirsigood iyo himadoodii sare iyo aqoontoodii aynaan marna dee wax ku dhowtoona ama wax la baaldhigaba yeelanahayne xadiidka qoritaankiisii bian yaktubahu waa inuu qoro xadiidkii markuu qoranayo ninkastaa wixiisa isagaa qoranaye mufasaran iyadoo la cadeeyey oo la fasiray oon dee labsi iyo xuruufiska shaaani jirin mubayanan waa isla mid cad wayushkila uu xarakeeyo almushkila ka ishkaalku ka imanayo ina wixii kaleen ishkaal kaba imanayn waxba yaa la iskuba daalina wayanqudahu midna waa shakriga waa xarakadii wayanqudahu uu dhibciyo dhibicda wixii uu lahaana uu dhibicdiina uu kuba qoro wayaktuba uu qorana saaqida wixii dhacay oo haddii dee xadiidkii aad qoraysay ama kitaabkii aad qoraysay aad wax ka boodo san imaka hadalkaba ugaba boodayoo kitaabadii aad kaba boodo weeye ilxaaqna waa doonaysa inaad haleeshiiso haddaba kaa dhacay ee ka dhacay xadiid dee markaa kalaamka dhexdiisii ayaa maxaad qori fi lxaashiyati lyumna haamishka midig xagga midig baad ku qoraysaa maadaama fi sadirda intaad calaamadii ama ay odhan jireen waa la xaqakay odhanayeen calaamadaa dee markay tilmaamayaan waxaa dhacsan iyo halkay ku taalana laba saaro imika walow arqaam lagagaba maarmay raqam lagu qoro maadaama fi sadri baqiya kol haddii weli sadarka ay wax ku harhsan yihiin xagga midig ha ku qoro wailaa haddii dee ay buuxsantay oon meel lagu qoraa jirin xagga midig fafilyusra waa haamishka ama xaashiyada bidix wayuqaabiluhu maca sheekh weliba markaasna wixii kitaabkii maha saqadkan waa kitaabkii aad qoratay sheekhaagii adoomaciisana kitaabkiisiibaad kaba qoranaysaa waad ku noqonaysaa muqaabaladu waa iyadoo labadii kitaab laisbaaldhigo laysku saxo laysu wadeego haddaba maca sheekh aw iqatin hayri ama ruux kaloo lagu kalsoonyo sheekhiiba ahayd oo kitaabkii asalkaagii ahaa iyo kaagii aad isla saxdeen ood aad aragteen dee inuu dee mid kastaaba kii kale waafaqsan yahay aw maca nafsihi ama hadduu cid kala waayo isagii ha qaato asalkii sheekha iyo kitaabkiisiio ha isku saxo ha isqaabiliyo sadar sadar ha isu qaabiliyo xadiid xadiidtaas taas waa sidee loo ogaaday inuu saxan yahay hadiyo goor kutubta aan muqaabalada lahayna lama ictimaadsan jirin wasamaacuhu waxaa kaloo kaba mida maqalkiisii xadiidka ay kayfiyatuhu kayfiyada samaacu ay dhacayso oo waa maxay bian laa yatashaaqala huwa isaga waa aalibkii wala sheekhu iyo sheekhi inaanay ku shuqloomin bimaa yaqullu bihi wax dhimaya oo wax u dhimaya wax nuqsaaminaya samaaca oo maxaya min nasqin waa sheekhii oo xadiidkii aqriyaya ama axaadiistii aqriyo adigu aad wax qoranayso ama aw xadiiin amase sheeko aad cid kale la sheekaysanayso ama telefoonkaagii aad egeegayso bal taasaabay noqon aw nucaasin lolo waxaa la mida sheekhii waa lagu dul aqriyayaa iyadoo isagu inuu dhegaysta ay ahayd haddii sheekhu iyadoo xadiidkiiba socdo lagu dul aqriyayo waxyaalo kale uu ku jeedo iyadna waa khalal xaggii samaaca markaa san buu leeyahy isagii sheekhu toona inaanay dee samaacii kaba shuqloomin halkan cibaarada wowda iyo hamsadiyabaa isweydweydaartae waan yasmaca weeye waan yasmaca awdaas waan yasmaca inuu maqlo min asr sheekhi sheekhiisa kitaabkii sheekhiisa asalka u ahaa inaad ka maqlaysid axaadiiiisaaad warinaysaay aw farcin amase farac qubiil caleyhi lagu saxayo macnaa kitaabkii sheekhu haddaanu jirin oo kad kaba maqlaysa ka aanu ahayn farac ka sheekha lagu saxo la qaabiliyey oo lagu saxay inaad kaba maqlayso wa tasniifuhu waxaa kaloo aan wacdi culimka xadiidka kamida ah tasniiftiisii oo waa maxay tasniiftii waa marka bian yatasadaa lahu inuu u banbaxo idaa taahala maaha mar kastaba haddii kale waa waqti lumin iyo waxyaalo iyo daace hadduu ehel u noqdo inuu wax alifo markaasna isagaa aqoon sare lagu yeeshaa wax kasta isagaana cilmiga uguba sugnaanaya hadduu ehel yahay inuu u banbaxo tasniiftii wayuratibahu markaa wayuratibuhu imaa cala labaab markay tasniif noqoto wuxuu ku tartiibinayaa haddii xadiidkiiba tay imaa cala alabwaabi alfiqiyati xadiid baan kuma jirnaaye abwaabtii fiqigahayd oo san kutubtan dee saa bukhaari iyo muslim iyo kutubta abu daauud iyo fiqiga abwaabtiisa kuba tartiibsan aw hayriha ama mase keyrkeedo waaba dee abwaab aan markaa taa ahayn sa dee akhlaaq iyo waxyaa warinayo awil masaaniidi ama masaaniido ayuu ku tartiibinaya waa kayfiyaadkii wax loo alifayo in xadiidka markay noqoto masaaniiddii maxay noqon bian yajmaca inuu ururiyo oo musnada kulli saxaabiyin saxaabi kastaaba wixii uu isnaadiyey axaadiidiisa ahayd calaa xidatin gaar ahaan uu ururiyo muratiban xaaliyo isagoo tartiibinaya weliba asxaabtiina cala sababi qisa islaamnimadka ugu kala horeeyeen oo sidadka musnadka imaam axmed oo abubakar ku bilaabo cumaro haddana cuhmaanoo haddana caliyo haddana qolooyinka alubeytka iyo casharadiiyo iyo waxyaala raaciya aw calaa xuruufi mucjam ama si kaba fududoo xuruufta mucjamka say u tartiibsan yihiin oo kii hamse ku bilaamayey kii ba ku bilaamaya saa u kala horraysiinaya taa inuu kuba tartiibiyo aw ilcilaali amase wuxuu ku alifayaa xadiidka cilal sida xadiidka dee kutubtan cilashoo kaleo cilashi maxay noqon bianyadkura matniga inuu matnigii sheego iyo duruqahu asaaniiddii matnigaasi kuba yimi wayubayina uu caddeeyo ikhtilaafa naqalatii ruwaadiisu iskhilaafka iskhilaaftay iyo taa uu caddeeyo wa asbaabuhu waxaa kaloo kaba mida xadiidka in culumtiisii asbaabta xadiidkoo la ogaado ayilxadiid waase asbaabtii qur-aankaoo kale dee faa'iidada ay halkaasi leedahay tadna way yeelanaysaa fahamkii xadiidkaay qayb kama noqonaysaa haddii xadiidkii la ogaado siduu kuba yimi wasanafa fii dalika asbaabta xadiidka waxaa kitaab u dejiyey abuxafsin alcukbariyo sheekhu abiyacla labada waa mashaaikhdii xanaabilada midna waaba sheekh alxanaabila fii waqti ninka dambe haddaba sheekhiisaabaa kitaab adigu aan weyneyn ayuu asbaabta xadiidka uu markaa uba dejiyo kuba alifay laakiin dee rag dambeeyeyba way alifeen waxaa kaba midoo malaa kutubta anugu intan arkay ama aan kaba warhayo kitaabka jaanibka ugu weyn waa kitaab layidhaha albayaan watacriif fii asbaab alxadiidi shariif oo nusqadan haysta saddex mujalad bay ku madbacaysan tahay waa laga yaabaa dabacaad laysku ururiyeyna inay jiraan albayaan watacriif fii asbaab alxadiidi shariif haddaba wamarjicuhaa waxyaalaha aan soo tiran dhan waxaa loola laamayaa ay haadihi alamwaac almadkuura marjiceedu iyo wakaiiratu mima qablaha waxyaala badan oo kaba horeeyo kuwa hore a naql maha wax ijtihaad iyo umuuraha ku yimaada waa naqli bay umuurahani ayaa marjiceedu uu yahay id laa daabita laha daabit gaara oy leedaho tadkhulu taxtahu ay hoostiisa gelaysaa ma jirta waa waxyaala naqli maxdiya sida asmaada iyo umuurahan aan soo marnay ee falturajacalha waa cibaaradii uu kuba khatimaya xaafid ibnu xajarba kitaabkiise musanafaadka kutubta gaarkee loo dejiyey aynu soo tirtilmaanay barhkood ha loola laabmo haddaad doonaysa inaad hagaag waxaa u dabdido almushaaru ilayha la ishaaray fiima sabaqa waxaa hore inoo horeeyey liyaxsula alwuquufu si ugu xasilo in la ogaado wuquuf waa iilaaca calaa xaqaaiqiha xaqaaiqda ay leedahay waxyaalahan inagu waxaynu sheegno umuure aan miaal badan lahayn oo magacyo uuneh iyo istifaaha xaafid muxajar hadalkiisu calaa xaqaaiqaha buu ku jooga intanesaga iyo bal inuu taam yeesho istifaah uu dhammaysto uu dee atraafteedii kala duunayd u ogaado alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah kalley waan jajriskii waan dheeraynay e, laakiin waxaan diidayay inuu haddana toddobaad kale hadduu imika beri oo kale aan su imanayna dhibaata may jirteen dee markay toddobaad tahay bal inuu toddobaad inagaba qaato ilaah baa mahadle ilaah baan ugu xamdiyeynaa ilaahay noo dhameeyo kale waa casharkii koob iyo tobnaad culumtii hore markii cilmu qur-aankii hore inuu isagu lahaana kow iyo toban baan halkan ku dhamaynay walaa hargeysa markaan kusoo aqriyay afariyo toban dersi uu noqday oo bal intaa waxoogaa yar oo intii hore ka yar batay e, bal de horta ilaah baa mahadle wax kaloon idhaahna hadalkii waan raagayo kolley aad baaban malaa uga daalan oo aan isnidhaahnaa ma jirtee dee kitaabkii waa inoo dhammaaday kolleyna waa kitaab aada u mufiida ah, haba koobdaado laakiin faa'iidadiisa waxay noqonaysaa haddaa idinku dabdisaan aa ku noqotaan agaaga a u fahamtaan wixii aad la daalacan karaysa inaad laba daalacataan buu mufiid noqonayaa haddii kitaabkii arintood samaacuu noqda inta la maqlay layskaba dhigo dee inkastaba qiimo badan haba yeeshee wuxuu kordhinayo iyo wuxuu ruuxu kaba faaidaystay ma jirtee bal deetan idiin tilmaamaya un waxa weeye cilmigutu ku sugnaadaa waa mudaakarada iyo muraajacadii in kitaabkii iyo bal wixii dib looguba noqdo taas wooye marka waxaa kaloon dee kole dii sabtidii ay ma doonaya inaan joojino oo dee bal matalan inta xaggaaga ka horeysa bal wixii aan wadi karno aan wadayna horta bal imika qorshahaygu mala horena layga maqlay kitaab baa jiray durfatu duraf laydhaa waa nadmi saddexiyo konton beyd ah oo dee dhici kartana kana kaba koobnaan kara saddexiyo konton beyd xagga xifdiga waa ku fiican yahay iyo dee fahmkii bayquuniyadii oo ka badanun weeye weliba meelo qaarkoodna isaga bayquuniye ugaba fiican walow aanu mandiqadeenna mashhuur kuba ahayno dee mandiqada maqrib alcarabi un uu kuba shuhroobay bal isaga ayaan islahaa aada raaciseen kollayna imaka xagaagii oo kale waxa weyaan gabiilina aan ku aqriya laascaanoodna aan kusoo aqriya labadaydii rexlo ama labadaydii safar isaga ayay ahaydba mutawafir haddii kii doonaya inuu la baxaan tareeda isaga iyo isagoo sharaxa tacliiqu duraf sharax laydhaa isagoo watana way jiraan oo ninka caadi u laba baxaya laakiin nuskhada insha allahu tacaala gruubkan ay masjidku leeyahay ayaa nuskhada soo dhigi doonaa waxba anagu ma diyaarinayna maka bal dadka qaar aan la soo bixi karayna way jiraan Eh, waxaan filayaa dee jamaaco jamaaco ha loola soo baxo oo waan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala eh, inta lala soo baxo waa safaxaad weliba haddii la doono waa la yareyn kari lahaa ama waa laakiin waa bedeefe se waxaan baneeyuun qayb kastaba inta hoose ayaa bannaan si ruuxii wixii uu ku qoran karayo uguba qorto taas waa bannaan oo toban safxo kama badna marka taas ay noqoto eh, insha allahu tacaala dhaqsan usoo dhigi doono haddii ala idhaaho ee halala soo baxo ciddii aan la soo bixi karayna ha la caawiyo inta isku meeliba si ay ula soo baxin ciddii iyadu tartiibsanaysa khilaaf u samaysanaysana idinka imika idiin taallaa waxaan imika anugu taas faraaqadaas ma hayo ama laakiin haddii ala idhaaho sabtida dambeba waan bilaabi doonaa insha allahu tacaala ilaahna waxaan kaa baryaynaa musanifkii kitaabkan iyo mashaayikhdiisi iyo waalidadii iyo culimadii aada u badnayd ama wax kaba soo naqriya ama inagu aan u laabanay ama aan ishaarnay oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala inuu dembigooda dhaafo naxariis waasaca iyo ridihiisana uu siiyo cilmiga ay nashriyeen ay faafiyeenna ilaahay miisaanka xasanaadkiisa uu kaba yeelo bal inagana inuu inooguba anfaco sala allahu calaa sayidina moxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam subxaana rabbika